بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaynu soo gaarnay faslun fii madaahibi shiicati fii xukmi اlimaamati waxaynu ka soo hadalnay dersigii hore wuxuu sheekhu ka soo hadlay alkhilaafatu wاlimaaratu dersi weyn waa dersi weyn buu ahaa marka waxaynu ka soo hadalnay madaahibu ahli sunnati fi اlkhilaafati wاlimaara madhab shiicati in yar baan isaga ka tilmaamnay maanta wuxuu geli doonaa haddii ilaahay laba baaboo muhiima ayaynu geli doonaa insha allah waxaan isku dayay markaa maanta inaan aanan wadaadka warkiisa soo kookoobine inaan dul fadhiisto wuxuu qorayo ayaan isku dayi doonaa maanta laana darsigani lahu silatun cilaaquu la leeyahay nool maalmeedkeenu cilaaqa toosa ayuu la leeyahay muran fara badanoo maanta yaalana dee fasl fi madaahib shiicati fi xukmi imaamati ay hada faslu wuxuu fasl u yahay shiicada saddex boqol iyo afar iyo afartan saddex boqol afar iyo afartan dabcaddii aynu kitaabka ka akri jirnay shabuux faslu fi madaahib shiicati fi xukm اlimaama alimaama waa alri'aasa alkhilaafa alimaara imika maxaa isticmaalna madaxtooyo imika magacayda cusub meelaha lagu lafa fadhiya imika intaasiba waxa weeyaan adu waa xukun waa xukun alimaama kan maxaa looga jeedaa alxukm ayaa looga jeedaa iclam buu yidhi ana shiicata luqatan hum usaxbu walatbaac horta shiicay maxaa tahay ogow buu ku yidhi shiicadaaf carabi ahaan waxa weeyaan waa asxaabtaada iyo inta ku raacsan baa leedaha haadaa min shiicatihi soo qur-aan kuma haysaan soo maha min shiicatihi wayuطlaqu fii curfi fuqahaa fuqahada mutakalimiinta mutakalimiintu waa dadka caqaaidka akhrista cilmi اkalaam ayaa mutakalimiin ayuu sheekhu u jeedaa min alkhalafi wasalaf khalaf iyo salaf wa isku dar labada maxaad ku kala qaadi salaf waa saddexdii boqoloo sano hore khalafna waa saddex boqoloo sano wixii ka dambeeyey halkaasa xadka ah si aynu xad aynuugu yeelno wuxuu saddexdii boqoloo sano hijriga saddexdaa boqol wixii ka sarreeya waxaa tidhahdaa waa waa salaf wixii ka dambeeyaana waa yani qarniga afraadi waa khalaf qarniga shanaadi waa khalaf iyo waxay maanta inala joogaana waa waa waa khalaf salafkuna waa intaas xadiiskii nebiga waay marka fuqahada iyo mutakalimiintu waxay u yaqaanaan buu ku yidhi fuqahadaas ama ha noqdaan buu yidhi ama ha noqdaan buu yidhi min alkhalaf ama ha noqdaan buu yidhi min asalafi kelmadda shiica maxay u yaqaanaan atbaaci caliyin wa banihi radia allaahu canhu cid allaale ciddii cali bin abi aalib raacday radia allaahu canhu iyo cid allaale ciddii raacday cali bn abi aalib ubadkiisii wa banihi fuqahadu iyo mutakalimiintu maxay u yaqaana inay yihiin shiica inay yihiin wa madhabuhum jamiica muttafiqiin shiica oo idilay heshiis waxa ay ku tahay warkaa aan soo sheegin heshiis ku tahay in cali bn abi aalib loo hiiliyo ubadkiisana loo hiiliyo waa maxay madhabkaas le waxaynu ka hadlaynaa fi limaama ana alimaamata madaxnimo laysat min almasaalix اlcaama danaha guud ma aha allatii tufawadu ilaa nadari اlumma danta guudee loo daynayo ummaddu inay ka tashato arrin loo daynayo maaha wayatacayan waxaa waajiba alqaa'imu biha bitacyiinihim ninka ummadda horkacaya waa inuu magacaabaa hebel waa inuu magacaabaa hebel baa madax ah bal wuxuu ku leeyahay hiya ruknu اdiin waa islaamka lafdabarkiisii wa qaacida اislaam alimaama shiicada halkaasi ka joogta ma buu ku leeyahay almasaalix اcaama almasaalix اcaama waa almaslaxa mursaladii usuuliyiinta almaslaxa ضد اlmafsada almasaalix اcaama masaalixda waaweyn ee guuday tahay ummaddan inay ilaashato ma aha waa in la magacaabo waa ruknu diin diintay rukun ka tahay islaamka qaacidiisa warkaa hiicada aba walaa yajuusu linabiyi nebi uma banaana ikfaaluhu inuu arinkaa daboolo walaa tafwiiduhu ila umma ummadana uma dayn karo nebigu ma ohan karo nebi ma odhan karo ummaday idinku ka tashadayaa madax idiin ah ma odhan karo xataa nebigu bay qabaan bal yajibu calayhi nebiga waxaa ku waajiba tacyiinu limaami lahum inuu u magacaabo isagu yaa madax u noqonaya wayakuunu ninkaa uu magacaabay nebigu macsuuman waa inuu noqdaa mid aan dembi ku dhicin laa sagiir walaa kabiir dembi weynna aan gelin dembi yarna aan aan gelin waa inuu noqdaa buu ku leeyay min alkabaa'ir wasagaa'ir wakaa kuu sheegay marka madhabka shiicadu waa kaas ee heshiis ay ku yihiin madaxnimadu waa maxay waa rukn min arkaan iddiin waa qaacida min qawaacid alislaam dadka arrin ay ka tashanayaan ma ah nebiguna waxaa ku waajiba inuu magacaabo hadduu magacaabana waxaa waajiba ah inaan macsuum inuu noqdo soo warcad maha wa an intaa intaa markay qaacidada markay dhigeen ayay farcibaa ka dhalanaya maxaa ka dhashay wa ana caliya radia allaahu calina allah ka raali ahaadee huwa aladii cayanahu waa ninkii uu magacaabay nebigu sal اllahu calayhi wasalam muxuu ku magacaabay binusuus nasi buu ku magacaabay nebigu yanquluunaha iyagaaba isku dhiidhiiba wayuawiluunaha iyaga ayaa fasira calaa muqtadaa madhabihim nusuustaa madhabkooda ayay luqunta laa yacrifuhaa jahaabidatu sunna walaa naqalatu shariica nusuusta iyagu ay saa u fasirteen raggii waaweynay ahlu sunnuhu maba yaqaanaan waxaan ay akrinayaan walaa naqalatu shariica raggii shareicadda inoo soo naqilayna raggan warkan ay gurmayaan maba ogaba bal akaruhaa waxaan ay isku dhiidhiibaan iyagu mawduuc buu yidhi waa axaadiis aan ah la alifo been ah aw haddaanu mawduuc noqon macuun waa la duray fii ariiqihi judkii nagu soo gaadhay ayuu diray inaguna waa aciifkii aanu nidhaahno wey aw baciid ama fogee can ta'wiilaatihim alfaasida haba sugnaada xadiiskuiyo nas ahaane tawiilkan ay xukunka ka qaateen baa faasid ah halkaasu halkaasu ka xukuma markaa ee war rasuul u soo gaabiye laba bej buu kusoo gaabiye laba sadar buu ninkani kusoo gaabiye warkii shiicada war fara badan lama rabo in la siyaasadeeyo lama rabo shaqo laga dhigtay moogta waxba dhammaata waxaan war waxaan warkoodu buu ku leeyahay ama waa nusuus mawduuca ama waa nusuus daciifa ama xataa saxiix hadday tahay macnaha ay ka fahmeen waa macna baatil ah watanqasimu hadihi nusuusu ilaa jaliyin wakhafiy nusuustii baan kuu sheeg ba nusuusta ay sheegtaan ilaa akhriya buu ku leeyahay faljaliyu miluhu ka aadka u muuqda waxaa ka mid a ah xadiiskii nabiga sala allahu calayhi wasalam man kuntu mawlaahu facaliyu mawlaahu kan anigu u ahay weli cali baa isagana weli u ah man kuntu mawlaahu qofka aniga weli iga dhigtow calina maxaad ka dhigataa weli ka dhigo ayuu mxtl halkaa ayuu mariyey waay maxay yidhahdeen markaa walaa tataridu haadihi اlwilaayatu ila fi cali ma haynabay ku leeyahi meel uu nebi maxamed cid kale weli ka dhigtay oon cali ahayn ayuu ku leeyahay oo waxay kale soo qabsadaan xadiikii ahaa aqdaakum caliy xagga xukunka qaadinimada waxaa idinku xukun fiican cali bin abi aalib xagga xukun ridida yani qaadi jaaj waxaa noqda cali ay u jeedaan marka waxay idhahdeen aqdaakum caliy imaamaduna waa nooc xukunka ka ah madaxnimaduna waa noo xukunka ka mida marka nebigu hadduu siiyey sal slm cali bin abi aalib uu ku ammaanay uu yihi cali baa idinku xukun fiican dee miyaana ka dhalinaynin cali baa idinku madaxnimo fiican waa tawiilkii xadiisku ha sugnaado laakiin tawiilka ah tawiil faasida waaya xadiis kale soo sheegaano halka idinku qoran uu yihi man yubaayicunii calaa ruuxihi wahuwa wasiyu wawaliyu hada اlamra min bacdi igula bayactamo cahdi la gala cali ruuxiisa inaad ilaalisaan waana dardaarankii ilaahay waana weligeyga aniga gadaashay xadiiskaa wuxuu yihi lam aqif calayh meel allaale meel ay ku qoran tahay iyo cid cid soo hadal qaadeen mawduucaaba la qaatee lam aqif calayh sal iyo baar isaguna male marka xadiiska way ku dhegaan man kuntu mawlaahu qofka anigu weli wahow cali weli ka dhigo macnaheedu waa maxay cali ka dhigo xaakim ka dhigo min alkhafiy ka kale daliilka labaad haystaan wuxuu yihi markuu nebigu sal allahu calayhi wasalam uu cali u diray uu ka daba diray nebigu abubakr sidiq radi allahu canhu suurata suurata baraa markay suuratlbaraa ay soo daadegtay baraatu min allahi warasuuli markay soo daadegtay ayuu nebi maxamed sal slam ku yihi cali qaadoo abubakr u geeye mawsimkii xajka fainahu bacaa biha awala abaa bakr markiiba nebigu abubakr buu u dhiibay laakiin cali baa sii qaaday naam akhriska ku dul akhriyey cali abu bakr ku dul akhriyey ayay yidhaahdeen shiicadu halkaa waxaa laga qaadanayaa de inuu nebigu ku aaminay suuradda cali bn abi aalibo ninka lagu dul akrinayana uu yahay abu bakr marka cali baa ka ka horumarsan ayay muxuu ku leeyihin wahada yadulu calى taqdiimi cali inuu nebigu suuraة اbaraa'a salى اllahu alayh wasalam cali u dhiibay abubakr miyuu jooga hu dhiibay sababkan abubakr loo geynaye maha ilan haddii hadday wada joogaanoo deedna abubakar oo madiine joogo nebigu yihahdo cali ow si gaaraan kugu sheegay bal waxaa odhan lahay taawiilkan waxbaa ka jira soo digan adigii leh abubakr meesha ma joogin soo cid uu looma diri lahayn abubakar ama cali ha loo diro ama cid kale ha loo dira soo qof uun uma sheegi lahayn risaaladda macnaha ka dhalanaya waa maxay cali baa ka fadli badan abuubakaroo cali baa loogu dhiibay bara ah wax alaala wax ka fadilmayaa ma jiro waay haadihi adila shaahida xaggooda cinda shiica axaadiistaasi waxay markhaati u tahay bay ihahdeen khilaafada inuu cali bin abi aalib loo magacaabay kayrkii la-aantii loo magacaabay waaya nusuusta qaar waa la yaqaanaa ee taawiilkooda qaldan nusuusta qaarna asal iyo baar midna ma leh waay uma minhum shiicadii baa sii kala baxbaxaysa inta noocay kale yihiin baynu in yar ka qaadana ku raagi mayno in lagu raagana way mudan tahay lanna madax xanuunkoodii baa fara badan imika imika waa dowla muhay dowlad xoog leh wey imika dowlad xoog leh weyaan imika xoog leh uma minhum man yaraa waxaa ka mida ana hadihi nusuus tadul calaa tacyiini caliyin wa tashkhiisihi waxaan ka qaadanayna cali baa la magacaabay shakhsigiisaana la sheegay waan ka qaadanayna bl ma isaga ku ekaanaysaa may ubadkiisana isaga intuu dhalaybay sii uga sii dhaadhacaysaa kuwaas waayo whm اmaamiy waa kuwa la dhaahdo alimaamiy ayaa la dha maxay abaan cali bn abi aalib magiciisaa la sheegay ubadkiisuna way ka dhalayaan imaamada way ka dhaxlayaan imaamiya buu u bixiye kooxdaasi way ka beri noqdaan labada sheekh abubakr iyo cumar ma ogola lama tuso ashaykhayn waa abubakr iyo cumar lama tuso beri bay ka yihiin maxay beri uga yihiin waxay leeyihiin cumar buu iyo abcali eh, bay ka boobeen labadoodu xukunkii ka boobeen cali baa xaqa lahaaye raggu way muquuriyeen soo boobkaa warkiisa ma haysaan imika soo turaab ma lahayn waa lay boobay <laughs> ya meelo kalena soo kamaad haysan waa lay boobay wada booboobayaat marka waxay leeyihiin war waana la boobay ayay waana la boobay kuleeyahay waana la boobay ninkaa cali waa la boobay bay ku leeyahay halkaasay durayaan wayaqmasuuna fii imaamatihima imaamata abubakr iyo cumarna way way durayaa buu kule wa minhum waxaa ka mida shiicada iyagana cali maga lama magacaabin nebigu cali bin abi aalib ma odhan laakiin wasfi buu bixiya tilmaan tilmaantaana cali unbay ku duldhici kartaa imaamyadii bay ka soo hooseeyeen kuwan imaamyadu maxay dhahdeen cali bin abi aalib magaciisa iyo ubadkiisa hawsha leh kuwan waxay dhahdeen war ma hayna nasigaasi <laughs> waa koox caadiliina koox miyaa laga waaya dadka caadiliina lagama waayo isagoo shiicabu haddana caadil noqon karaa hadda fiiri hadda subxaanak ha isagoo caadilu isagoo shiica ayuu noqon karaa maxay caadil bal kama sii daran isagoo gaaluu noqon karaa caadil taana xidho taana isagoo gaala ayuu noqon karaa haddana caadil isagoo muslina ayuu noqon karaa daalim isagoo gaala ayuu noqon karaa runsheege isagoo muslim noqon karaa beenaale <laughs> ah, akhlaaqiyaat waxaan akhlaaqiyaat maxay yidhahdeen qolooyinkani war magaciisa ninka lama magacaabine tilmaamihiisii baa la sheegay tilmaamihiina cali baanu ula kacnay wa haaulaai hum zaydiya alimaamiya waan kuu sheegay azaydiya waa kuwa yimanta imika ymantaa kan joogo weyn shiicada yman waa azaydiya xuuiyiinta ma xuuiyintu waa ina cashariya iyaga waa waa lasoo formuladgareeyey inta la kaxeeyey awoogood baa la geeyey qum iraan waa laga shubay intii hore formulat baa lagu sameeyey software cusubbaa lagu soo shubay basswordkii baa loo soo dhiibay waa soo noqday markaa koox cusub waa zaydiyadii ymantii hore ma saas iyagu abaan waxay ku leeyihiin cali magaciisa ma hayna eh laakiin tilmaamtiisiibaan ayaan haynaa haaulaai laa yatabara'uuna min ashaykhayn abu bakr iyo cumarna beri kama noqdaan imaamnimadoodana ma duraan laakiin waxay ku leeyihiin khilaafada abubakr waa sax khilaafada cumari waa sax khilaafada cumaan markay yimaadaan waa sax laakiin saddexdaba cali baa ka fiicnaa bay leeyihin xagga fiicnaanta iyo yaa u qalmay yaa u qalmay haddii la idhaa cali baa u qalmay dhah bay laakiin imaamadoodii way way sugan tahay laakiin yujawizuuna waxa ay waxa ay baneeyaan imaamaة اlmafضuuli maca wujuudi اlafضali waa su-aal weyn haddii laba qofi ay ku beegmaan mid midi fiican yahay midna laga fiican yahay xil xil haddii laba u tartamaan midi u qalmo midna looga qalmo ma bannaan tahay kan looga qalmaa xukunka inuu qabto almafduul kii laga roona laga roona kamid fiican ma kii muxuu ahaa <laughs> raali ah suna meel kala galay maa kii laga fiicnaa kaa lafteedaso kala wey almafduul kii laga mudnaa war afka ii toosi kara la kusi kii laga mudnaa kii laga mudnaa suurtagal ma tahay inuu xilka ka qabto kii mudnaa way banaanka way banaan marka shiicadu halkaas iyaguna qoloyinka zaydyadu halkaasay qaateen marka waxaan kuu sheegay imaamiyan kuu sheegay iyo zaydiya waa labadii ugu waaweynaa hiicada ugu waaweynaa uma اkhtalafa shiicatu way iskhilaafeen iyagu laftoodu fii masaa'il اkhilaafati bacda cali halkaa murug muxuu ahaa cali buu ahaa cali kadibna cali bn abi aalib kadibna iyaga laftoodiiba madaxa isla galay fa minhum waxaa ka mida qaar yidhi ubadka faatima binti rasuulilaahi sal اllah ubadkay dhashay un ha lagu joojiyo waaxidan bacda waaxid kuwaana maaa l kuwaana waxay la mid yihiin alimaamiyadii aan idiin sheegay cali bin abi aalib iyo ubadkiisa laakiin ubadkiisa ayo al intaasoo dumar buu guursadeeyey dumarka kale caruurtay dhaleen miyaana ilmo cali ahayn soo ilmo cali un maaha may waxay ku leeyiin may faadumo ubadkeeda uun xataa faadumo lafteedii baanay xasan baanay aada u wadwadanay xuseen bay wadwataan limaada bal farqu bayneen xasan walxuseyn ya xusein yaa xusina nafteeda ay noogu keeneen war xasan ba faadimaa dhashee calaa madhabkiina haddii la eego xasan baana ka weynaae xuseyne maiyesh kuwaas maxaytole waa imaamyadii aan kuu sheegay kow wa minhum man saaqahaa fii waladi faatima qaar waxay yidhaahdeen ubadka faatimaha lagu daayo laakiin annagu haanu dooranno annagu haanu magacaabno haddaanu odayaashiinahay guurtidii shiicadii haddaanu nahay annagu haanu kala baxno ubadka keebaa u qalma keebaa u qalma annagu mtolay aan doorano bay ihahdeen waa zaydiyada saasoo kale waaya zaydiyada waxaa loogu magac daray zayd ibna cali ibna اxusein ibna cali bn abi aalib ayd halkaa wey waa zayd ibnu cali ibn اxusein ibn cali ibn abi aalib waaya walaalkii baa la dooday muxamed abaaqir baqirna waxaa loogu magacaabay lأnnahu baqara اlcilma kaana caalima famin karati cilmihi aya waxaa loo bixiyey ninkii cilmiga alay cilmiga ninkii qashaday ayaa loogu magacaabay kelmadda baaqir oo halkaa wey maxamed baaqir iyo zayd walaalay ahaayeen waxay ku murmi jireen alkhuruuj maca alimaam oo wuxuu odhan jiray zayd wuxuu leeyahay imaamku waa inuu sheegaa waa inuu yidhaahdaa aniga ah imaamkii zamankan isoo raacaay haddaan aad wax sheegan seen kuu garana anagu inaad marka zayd wuxuu leeyahay ha sheegto qofku walaalkii baaqirna maxamed baaqirna wuxuu odhan jiray shardi maaha shardi maaha inuu imaamnimadii iyo cilmigii iyo ha ku dhammaato aqoontii shardi maaha inu dadka isoo raaca inuu sheegto maaha shardi buxati odhan jiray waay oo waxay ku murmeen aabbahood labadoodaba waxaa dhalay zayd alcaabidiin zayd alcaabidiin zayd alcaabidiin bay yidhahdeen labadooduba maxamed baaqir baa yidhi oo aabbahe ma yidhi dadka raac soo ku iska tukan xaramka iska dhintay aayar uu iska dhintay maha maxaad shardi uga dhigaysaa aabbaha imaamaha imaambuuha miyuu yidhi raaca dadka may de limaada tashtarid haddaba adigo fanaadarahu wasakat halkaasuu ku aamusiiyey baa la yidhi walaalkii waaya zayd ibn cali ibn xusein zayd ibn cali ibn xusein kooxdan zaydiyada waxaa lagu yar tuhmi jiray madhab اlictizaal ayaa lagu yar tuhmi jiray oo inuu wax ka dhigtay wasil ibn caطa inuu wax ka dhigtay ayaa lagu yar tuhmi jiray nacam waaya limaada loo bixiyey eh, mxuu ahaaye eh, eh, imaamiyadu kooxda imaamiyad aan zayd way la doodeen oo zayd ma qabin abubakr iyo cumar in wax laga sheego cali ha ka mudnaado laakiin yaan wa yaan la caayin yaan beenaalayaan la waxba yaan laga sheegin waa asxaabu rasuuli sala allahu calayhi wasalam imaamiyada ayaa aad ula dooday oo ula yimid oo yidhi labada ninaad ninka aad ka horu marisay war labada nin ninka ka reeb wuu diidey markaa wuu diidey wuu diiday inuu beri ka noqdo abubakr iyo cumar farafaduuhu sidaas iyaguna ku rafdiyeen ayo zayd ay ku rafdiyeen way diideen kelmadda maqashaan iminka arraafida halkaasay ka timid kelmadda arraafida ay ka timid arraafida waxay ka timid doodii ay imaamiyadu ay la galeen zayd ibna caliy ibna alxuseyn ee ay ku yidhaahdeen labada labadan abubakr iyo cumar xaq may ahayn xukunkoodu uu zeedna yihi may xaq bay ahayd da fa rafaduuhu way diideen markaa maxay diideen aragtidii zayd ayay diideen fasummuu alraafida marka rafada sooma rafada wuu diida sooma rafada yarfudu fahuwa raafidun sooma marka alraafid markaad maqashaan waa rafad maxay diideen haddaba wahi waxay diideen doodii zayd ayay diideen inaan abubakr iyo cumar wax wax laga sheegin mudnaanta si cali bin abi aalib adigu laa bas laakiin iyaga waa ka waxa ka sheegin waay way socotay markaa waa ka dhashay kooxo fara badan baa ka dhashay maxamed ibn alxanafiya soo baxaya inankiisii buu uga tegayaa koox la yidhaahdo kaysaan mawlaahu ninkii u shaqayn jiray maxamed ibn alxanafiya alkiisaaniya ayadna halkaa ka soo baxo wa bayna haadihi awaaif ikhtilaafaat kaiira taraknaaha buu yidhi ikhtisaara hiicada warkeeda waa badan yahay bu iyaga dhexdooda haddii laga sheekeeyo waa ku daalanaa intaasaan kaga eekaanaya so warcad markaa imika maxaa ugu waaweyn inoo sheegay alimaamiya wazaydiya ayuu ayuu waxay ku kala duwan yihiin inoo sheegay ina imaamiyadu aanay aqbalin abubakar iyo cumar imaamnimadooduna inay duraan zaydiyaduna inaanay durin labada imaam laakiin ay qabaan mudnaanta waxa lahaa cali bin abi aalib so warcad ma wa fiihim awaa'ifu yusamuuna algulaa shiicada waxaa ku jira qolooyin kale oo xadgudub ah xadgudbay algulaa xadgudbay caqligiina wuxuu yihi tajaawazu xuduud alcaqli wاliimaan caqligii iyo iimaankiiba he way way ka tallaabsadeen fi اlqowli biuluuhiyati اla'ima imaamnimadii intay soo dhaafeen oo nebinimadii ay dhaafeen bay yihahdeen annaga imaamyadeedu waa maxay waa ilaahiyo ayay maaoley ayay yidhaahdeen wa haaulaai kufrigooda laa shaka shaki maxaoley nkagama jiro waa yar rag fara badan baa diiday maxamed ibn xanafiya almukhtaar eh, maxamed ibn xanafiya waa diiday markii mukhtaar ibn abi cubaydi uu ku tilmaamay cali bin abi aalib eh, ilaahnimo waa diiday eh, bal wuxuu caddeeyey in la lacnado mukhtaar ibn abi cubayd beriina in laga noqdo sidoo kale jacfar saadiq jacfar saadiq min ahli beyti rasuulillaahi markii loo sheegoo la yihi abu aalib bay waa cali bin abi aalib bay ilaahnimo ku sheegayaan wuxuu yihi waxa weyaan malcuuniina halkaasu maxaytole ka mar waaye allah mustacaan qolooyinka hulaada ah alhulaa waxaa soo hoosgelisaa qolooyinkan qaba allah mustacaan alayhi tuklaan had iyo jeer ku tawasula u yeedha cali bn abi aalib ee yidhaahda maxay tolay daruuraha waa dhawaaqiisii racdigu onkodku waa cadhadiisii albarq hilaacu waa karbaashkiisii wax noocaasoo kale kuleey waxaad hoosgelisaa maxay algulaam isagoo hoosgeliyo de wax caqligu uu sheegayo maaha alimaamiya wazaydiya labadaa ku dheganow aimaamiya waaa ka dilaacay alimaamiya waxaa ka dilaacay alna cashariya marka imika zamankan maanta aynu joogno imaamiya maxaa ku dhacay idmixlaal zaydiya yaman way dhaaf weyda yaman bay iyadu fadhidaa laakiin madhabkii imaamiga ahaa hore waxaa ku dhacay idmixlaal waa maxay wuu gurmay wuu lismay saaxadii laakiin yaa dhaxlay alna cashariya waa tan maanta dowladda jir dowladda maanta iiraani waa ina cashariya madhabkeedu waa ka ay haystaan yazcumuuna iyagu waxay sheeganayaan ana aani cashara min aimatihim labi iyo toban imaam oo cali bin abi aalib kasoo ka soo farcamay ayaa bitacyiin magac magac ay tahay inay khilaafadii ummadda in ay maxay toolay ay qabtaan waxaana ugu dambeeya inan yaroo meel iyagoo ay u yaqaanaan ay leeyihin waa almahdi muxamed ibn اxasan alcaskari isagoo yar buu dhintay markaa waxay yidhaahdeen ninkaasi waa mahli waa mahdi wuxuu galay sirdaab god buur ku dhex yaalla ayuu galay bilxilla magaalada xilla laydhaa ayuu galay marka ilaa maanta way sugayaan inuu he inuu inuu maay inuu soo baxo yantadiruunahu waa mahdigii waa mahdigii la sugayey xadiiskii tirmidi ku jira mahdiga sheegaya ahlusuna waljamacana way qabaan mahdinu inuu iman doono aakhir zamaanka inuu iman doono marka iyagu mahdiga ay sugayeen waa waa muxamed ibn xasani alcaskariyi wahadi itna cashariya markaa intay jireen oo idil may eh, oogi jirin jamaac jamaac ma tuka jirin jamaacaddu waajib kumay ahayn jumcuhuna waajib kuma ahayn yaa maqan imaamkii baa maqan imaamkii jimcaha oogi lahaa waa ka godka ku jira haynooso markaasa isbuuc walba intay xooloqalaan ay wax sameeyaan bay godka ku hor ooyi jireen soo bax waanu daalne soo bax soo bax ila marka caqliga lagaa qaadayo isna cashariya iska noqota haddaad doontid ilaahay markuu ku habaarayo wax musiibo kula doonayo waa iska bidcooleyr baad iska noqon meelaha wax subxaana rabbika bismillah afar iyo toban qarni ayaa alxilla godka alxilla ku yimid ayay isla tegayo lalahaa ninkii baa soo baxaya moxamed ibn alxasan alcaskari marka jamaaca waajib kuma ahayn jumuca waajib kuma ahayn jihaadku waajib kuma ahayn dowlad inay ogaanaa waajib kuma ahaynoo dee ninkii qaban lahaa waa kana ila isnaa cashari maxaa ku yaallaa waa inuu noqdo ayo moxamed ibn alxasan alcaskari waa inuu noqda kii labiyo tobanaad ee xukunka qaban lahaa kiina godbuu godbuu ku jiraa cid kalena ma qaban karto marka waxay leeyihiin waad noo soo baxdaana alintidaaru kaasay ku caqliguu markaa ninkii ayatullah alkhumeyni horena kamaan idinka sheegay caqliguu sameeye markaa idiin sheegaya markaa alkhumeyni alkhumeyni waa faqiih fuqahadii shiicada ah alifnaa cashariya ah oo iiraanoo xawsad yar haystay xawsad xer buu haystay xer xer buu maxaytule haystay dhanna siyaasi buu ka ha bayna siyaasati wاlimaamati wاlwilaaya labadaasoo siyaase adduunka la socdana wuu ahaayo doctor cali shareecati doctor cali shareecati brofeser yamani ah oo sorbon jaamacad faransiis ka baxay markii dambe london lagu dilay kitaab qiimo badan qoray oo la yidhahdo alcawdatu ila اdaat alcawdatu ila اdaat sayid qubiga masr sayid qubiga masr ayuu cali shareecaati yahay sayid qubiga iiraan aad baan idinku warami lahaay waan idin warami karayn alla maxaan idin warami lahaa hadda fiiriya hadda ya ti alla tegine casabiyadii baan lahayn adar ya allah almustacaan calayhi tukla kowda hada cali shareecati ninkaa weeyaan waa waxa waa intaanay awradii awradii iiraan intaanay kicin waa caqligii kiciyey maxay tooleeyeen caqliga iiraan caqliga iiraanee beershiyaanka ah waa raggii curiibuha cali shareecati ayuu ahaa ardadiisa waxaa ka mid ahaa khumeyni dadkii aad ay isku dhawaayeen wixiis akhrin jiray waxaa kaloo ka mid ahaa cali larjaani larjaani ninka iminka haysta barlamaankooda barlamaanka iiraan walaalkii walaalkii akhuu maxamed alarjaani kitaab buu qoray dhowr iyo toddobaatankii intaanay kicin awradii iran intaanay kicin kitaab buu qoray raadsada kitaabka waxaa la yidhaahdaa nadariyat um um اlqura um اlqura ayuu qoray um اlqura um اlqura soo maka ma ahayn binas اquraan waa inay iiraan noqotaa um اlqura iiraan markaa ama ka dhignaa iiraan ka tanisa waan halay kama bilaabmin wa laga tashaday cuquuli ay ka tashatay awaakibninkii suuriga ahayn ku horeeyey waa horeeyey eh, kawaakib waa horeeyey lain kawaakib wuxuu lahaa soo maha alistibdaad tan waa naariya kitaab waa nadariya siyaasiya kani u qoray waan u faafay gadaalbaa gadaalbaa laga ogaaday nadariyatu um اqura larjani actaqid inuu leeyahay inuu nool yahan jecelahay markas buu leeyahay center for research ayuu ku leeg dadka tifiyada ka soo baxa maaha dadkan caanka hela ah yaqaana maaha waa dadka maxay wax curiya wax bisleeya ee aragtiyaha laga qaata maxuu tl waay waxaan ku keenay halkaa garan maaya allahu mustacaan alayhi tukla khubayr muxuu sameeyey markaa taasaan ku keenay khubayr wuxuu sameeyey markaa maxamed maxamed ibn xasan alcaskari buu yihi wuu inoo soo bixi doonaa insha allah nadariyadii buu diidin ninkaa la sugayo lan hadduu diido waxaa dumaya madhabkii alina cashiri haddi la hahdo maxamed ibn caskari ma soo baxayo ma jiro nadariyadii afariyo tobanka qarni jirtay baa meesha ka baxaysa markaase aana isagii shiicadii iskugu dhicin wuxuu yidhi wuu soo bixi doonaa cind allaahi ilaahay baynu ka ee waxaas ana aragti aragti kala qabaa buu yidhi waxaynu ku waxaynu kusii meelgaadhno ku meelgaadh ku meelgaadh intuu inoo soo baxayo waxaynu kusii meelgaadhno ayaan samaynayaa markaa wuxuu sameeyey maxay wilaayat wilaayat alfaqiih isagaa leh khumayni baa leh wilaayat alfaqih waa nadariya ku cusub shiicada afar toban qarni meel ay kaga taalla mal hataa ibnu khalduun ma sheegin wilaayat alfaqih ma jirin wilaayat alfaqih wilaayat alfaqih marka nin faqiiha oo mujtahida oo xoojada shiicadu ay u qirtay inuu yahay faqiih ayaa sii matalaya maxamed ibn alxasan alcaskari intuu inoo soo marka jamaacaddii hala oogo jimcihii hala tukado hala dagaal galo siyaasaddii hala raadsado madax hala noqdo ilan kusimaynu haysanaaye kusime ayaynu haysanaaye marka nadariyadiina kamuu hor imanin alina cashariya iyo inankii mahdigii soo baxayana mu ohan ma jirto mu odhanin isla xilligaana dadkii fadhiidkahaaye sugayey uun nin god ka soo baxayana wuu soo saaray marka laarjani iyo cali shareecaati iyo khumeyni waxay isku wada heshiiyeen maxay in dowlaة markaزiyaة fii طaxraan laga dhiso xoog leh in laga dhiso fahamtu halkaa wuxuu kaga baxay eh, imaamyadii buu kaga baxay iyo shiicadu waxay ka qabtay wuxuu geli doonaa fasl fii inqilaabi اkhilaafaةi lilmulk isaguna waa baab aad muhiima ah. saddex boqol iyo afariyo konton fasl fii inqilaabi اkhilaafaةi ilى اlmulk sideebaa looga guuray khilaafadii oo loogu guuray madax boqortooye boqortooy see loogu guri min alkhilaaati il ila mulk min alkhilaafati ila mulk sideebuu u dhacay muslimiintu khilaafay ogaayeen nabi maxamed khaliifu abubakr taasoo dhan khulafadii nabiga ahayn sala la slam goormay boqortooyadan dhaaltooyadu dhaxaltooyadu goormay goormay timid iyo sideebay ku timid iyo xukunka islaamka uu ka qabo dhaxaltooyada intaasuu geli doona haddii ilaahay iclam buu yidhi ana mulka gaayatu abiiciyatu lilcasabiya waynu ka soo sheekeynay ogow buu ku leey mulkigu waa gaaya abiici ah yani casabiya jamaca aynu ku sheegna soo maha jamaaco walba gaayadeedu waa xukun doon fi nihaaya jamaaca markay samaysato lacag leh hanti leh tiro leh tamar leh xoog leh eh, danta ugu dambaysa u socda waa ina maamulka ay maamulka waa inay qabtaan marka ceeb maaha imka eh, kale marka qolooyinka ikhwaan muslimiinka ukun doon baa tihiin ikhwaan muslimiinka yaan ukun doon adama idinkaa fasax doona yaan ukun doonahay xibba jamaaca wey urur wey madax bay leeyihin maamul bay leeyihin hogaan bay adduunko dhan bay ka jiraan markaa maxay rabaan inay kubad ciyaaraan bay rabaan hadda may xukun bay <laughs> doonayaan balwadaada been lagama sheego adeer wuxuu ku iclam ana almulka gaayat abiiciyat lilcasabi cilmaanigu madax xukun doon maaha isagu alcilmaani cilmaani isagu isagu xukun doon maaha isagu waa janna doon isagu tusbuxu haystaa qur-aanku masaajid ku akriya saa koololaya qoloyinka wadaadada xukunka doonay wadeer adu maxaa doonaysaa adigu maadaa turiid <laughs> marka anigana waxaad igu samaynaysaa neutralizing saaxaddaad iga saaraysayo masaajidka fadhiyo halkan ha adna ana maamulkan ku fiicanahay de soona kuu qiran maaha kuuma diidaniba laakiin horta de samayso aan ku idhaahda adigu inoo sii hay <laughs> wuxuu ku yidhi iclam ana almulka gaayatun tabiiciyatun lilcasabiya hadday marba casabiya iyo jamaaca hadday timaado yoolkooda kama dambaynti waa maay waa mulk talo ayay mt u socdaan waay waa daruura hore uga soo sheekayna daruurat اlwujuud markaa yaa lagaa cabsiin yaa lagaa cabsiino yaa lagu jabsan waxaad doonaysa sheego halkaana waan ka warrami lahaa waay maa bacaa اllahu nabiya ila fii mincaةi min qowmih ilaahay ma soo saarin xadiiska hore ma soo qaadanay soo maha maa bacaa allahu min nabiyin ila fii mancatin min qowmihi fii karati riwaayo kale ahayd ilaa ilaa uu ilaahay nebi ma soo saaro ilaa nebigaasi ay dadkiisu ahee ay ag joogaan ciddii rumaysay ciddii rumayso idil ay nebiga ay ilaalinayaan waay waay allah المستacaan وعalayhi التuklaan وlaa xawla وlaa quwaةa ila bالlah waclam buu yidhi ana addunya wa axwaaluha kulluha cinda shaarici matiyatu lilaakhira aragtida islaamka qur-aanka iyo sunnada adduunku iyo axwaasha adduunka oo idili waa rati ama waa miinis waa wasiila adduunku waa wasiilo aakhiro lagu gaadho soo sax maaha adduunka waxaa lagu gaarhaya maxay aakhira lagu gaarhaya waman faqada almaiya qofka waaya wasiiladaana faqad اwusuul meeshii u socday ma ma gaadhayo waay ma hagaagayo buu ku leeya marnaba ilaa maqsadku maqsadka sharcigu ahaado ilaahay doonitaankiisa ilaahay in la doono waa maqsad sharci ah marka xadiiskii wuxuu soo qaatay inama alacmaalu biاniyaati ilaa dhamaystirti faman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imraati yankixa fahijratu ilaa ma faman kaanat hijra ilahi warasuulihi fahijratu ilaa maa haajara ilayh marka maqsadku waa maxay halkaas halkaas halkaasu ku xadidmayaan maqsadku waaye sunada sunada waxaad ku haysaan ha caroonin ma haysaan ha caroonin xadiis ma haysaan la iyo laa taqdab iyo sooma odhan waayahay xadiiskaa wadaasa nebigu muxuu leeyaha ha cadhoonin cadhada la reebaya waa maxay cadhada la leeyaha cadhoonin waa tii ha yaa yidhi haxaj haaya adeer maxaa tiri ha qofku naftiisa ugu hiilinayo ama reerkiisa ugu hoyranayo ama isagaa wax laga sheegay laakiin hadduu dar ilaahay u cadhoonayo malaa taqda baa la odhanaya way fahmaysaan lana xadiiskii xasuuso ninkii malagkii loo soo diray tuuladhan inuu inuu halaago xadiiskii muxuu ahaa lam yatamacar qatu wajhuhu lilahi weligii wejigiisu uma cadhoonin dar ilaahay xadiiskana waxaad haysaa laa laa taqdab marka wuxuu ku leeyahay ibnu khalduun war waxaa la reebayaa waa acmaal maqaasidii ha cadhoonin cizatu nafsi iyo reerkaaga iyo magacaaga iyo jamaacadaada iyo intaadeer ha u cadhoonin intaa waad saamixi kartaa laakiin dar ilaahay waad wa waad u cadhoon kartaa bar haddaad dar ilaahay u cadhoon weydid ha ma dambiilaa tahay mise ajarlaa tahay ya haddii imika ku war daniyahu ninkii diinta qaadanayaana ha qaato ninkii diinta ku dhamayaana ha ku dhamo ta ninkii isaga tegayaana ha iskaga tago ta ninkii halkaa kaman ku tumanaya iska heheesayaan ha iska heheeso tii halkaa isqaawinaysaana in aladiina aamanuu kii kale halkaana wacamiluu saalixaat dahn wada noolaana magaalada ay hayd magaalada wada noolaano facebookyadaan ka arkaya dhalinyaro fara badanoo doodaha maxayta oranaya ha wada noolaana de maxaa jira magaalada wada leenahay okay waa sax waa sax weeye marka ma wixii heshiis lagu yahay dembi inuu yahay mise waaan lagu heshiis inaan lagu ahayn hadduu ijmaac guntamo inuu yahay munkaro xaaraana inuu yahay ijmaac ijmaac hadduu ku guntamo maxaa inuu yahay xaaraan inuu yahay waxaa asala inaynu meel ka soo wada istaagnoynu he aynu zuulino haddii lagu murmo xaaraantinimadiisa laakiin haddii lagu murmo ina tirahdo waa xaaraan ina ay tiraahdo maaha xaaraan ijtihaad lagu kala dhaqaaqo inkaaridda la ikaaraya far baa ku mudan idin dhactay marka jamaacadda islaamka meel wada joogtay adabkii waa ina cadhadii ilaahay waa inay meesha timaadaayo macaasida waaweyn ee heshiiska lagu yahay ay ummaddu isla og tahay macsiyad iyo meelka dhac inuu um, ilaahay ku yahay subxaanahu wa tacaala inuu horta aya ku yahay ilaahay inuu maxotole ku yahay ummaddu wayna meelka istaagtaa waaya kaas waa tusaalu soo qaatay adabkii soo maha tusaale kale wuxuu soo qaatay ashahawaat shahawaadka islaamku ma eh, mi soo dhaweeye mise mise u riixay ha ashahawaat ha ma soo dhaweeyey ha wuu fogeeyey ha wuu wuu dhaleeceeyey shahawaadka ha in badan quraan soo quraan kuma haysaan yatabicuuna shahawaat kuma haysaan waa teebaa dhaleecaysan teebaase maxmuud ah inaynu taranno ma inaanu inaynu guursanno ma inaanu jecleen manaa waulaaثa ma jecelna mise ma jeclin xubiba ilaya min dunyaakum alaa nebigu mayu saddexba adduunkiina layga jeclaysiiyey uduga waan jecelahay buu yidhi dumarkana waan nabi maxamed baa yidhi hadda dumarkana waan de muxuu yidhi nebigu dumarkana waan jecelahay sabulaga yidhi sal la slam wajucilat quratu cayni fi sala meesha laakiin aan ku qaboobaa waa allahu abar markaan aniga ilaahay eg caalam rawxaaniyaat iyo caalam lbaadiyaat material spiritual labadaasaynu udhaxaynaa marka udugu waa udugu iyo carafku iyo cadarku waa maxay waa baadiyaat naftu ma jecesha mise ma jecla cadarka fiican iyo meesha aad ka soo toostidiyo ah. dumarkana ilaahay baa inoo inoo sameeyey inooga dhigay sakanun aynu ku xasilno inooga dhigay marka waa sida imika adabka sida imika qadabka oo kale shahawaadka waxaa madmuumoo la dhaleeceeyey kuwa xaaraanta lagu gudanayo kuwa xaaraanta lagu gudanayo ayaa laakiin kuwa xalaasha lagu gudanayo wa fii budci axadikum xadiis maaha mise maaha axadkiin xaajiyadda markuu ka doon doono sadaqaaba loo qorayaa markaasay dhahdeen yaa rasuul allah ayati axadunaa shahwatahu wayuktabu lahu fiiha sadaqa annagaaba bistay hoos nafina wadaaye ma markaan xoogaa gudanayno ayaaba ajarna loo qoraya kayfa idaa wadacahaa fii xaraamin ka warrama haddii biyaha xaaraan uu ku daadin lahaa ayugtabu ma loo qoraya xaaraan mise looma qorayo kadalika shuf mafhuumka nebiga sala allahu calay wasalam intaaba wuu soo bandhigayaa ninka warkiisa aynu wadna ibn khalduun waayahay alcasabiya alqadab waan sheegay ashahwaadna waa sheegay islaamku islaamku may nagala dagaalamay inaynu qabiil isugu hilinno mise wuu inagu booriyey ha labadii waxaa loo kulminaya buu ku leeyahay haddii ay tahay inama alacmaalu biniyaat haddii diin lagu oogayo nebi loogu hiilinayo qur'aan lagu faafinayo masaajid lagu oogayo agoon wax lagu siinayo cilmaani la yskaga taana ka dabageynaya taa taa ka dabagee baa dhaga ka daba tuuris baa laydha taana ku tuuraya ka dabagee ah, uhjuhum waruuxu lqudus yuayidugtiyo kale wey waa xilligan cidda allahu lmustacaan kow waaya afar qodobka labaad u sheegay waxaa kuu sheegay cadho waan kuu sheegay shahwaadna waan kuu sheegay casabiyana waan kuu sheegay qodob afaraad buu soo bandhigayaayo almulku almulku qofku inuu xukun doonto oo madaxnimo uu noqdo islaamku miyuu soo dhowey mise u fogeeyey khudba jimcaan ka gala somakan khudba jimcaan ka gala hakada dheer yada saas oo kale maxay ku xidhan tahay saddexdu nimanka u saar adigu isku dhisay sidood guri ka dhisanaysood hanti ka qabsanaysidood ubadkaaga waxbarasho uga raadinaysidood tolkaaga hoose aad ku ababixinaysidood gaari v ed aad ka koraysidood noogu faanfaanaysid hargeysa dhexdeeda adigoo shalay meelaha koob shaabigaysa ku cabila haddaad noogu faanaysid wax ayagibaa kaa boobayo intaan idinku talinaya maxay noqonaysaa shay madmuum ah hadda nin baa maanta dhalinyaro ila soo hadlay meel very sensitive ka shaqeeya adag oo meelaha inkamku wadanka oo soo maro ah marka tusaalooyinkii sheeka ma sheega tusaalooyinki waa idiin sheegayaa halkan aan ka sheekeynaya an kurbadda maanta ay haysa aanay leenay marka yarki wuxuu igu yidhi sheekho meeshan aan iskaga tagaan rabaabiil meeshu meel lasii joogi karayo ma aho dadkii o dhan baan iswada colaadinay wixii soo maro markaan idhaahdo kadaa ku qayliyo ha anigii baa lay wada wanjalayaa buu yidhi oo meeshii khatar weyn baan maxay toole ku jira meesha miyaa iskaga tagaa mise waan joogaa tabka maan ku dhacaa mise waan ka durka tabka maan ku dhacaa mise waan ka durka hees bay tabka maan ku dhacaa mise waan ka durka waryaah sheekh cabdiraxmaan nin walba madhabkiisa loo sheegaya soo maha hadda fiir allahuma salli calaa sayidina maxamed saxbi wasallam joog baan kuri markaan ka tegin baan kuri adkaysa baan kuri wixii aad qaban kartidna qabo wixii aanad qaban karayna taagtaada aan ahayna de ilaahayba kuma diraninba marka tusaale waxaan usoo qaatay cumar cumar ibn cabdilcasiis ayaan usoo qaatay iyo inankiisii inankiisiiba maanta cumar xilka qabtay inankiisiibaa ku yidhi aabba in badan buu geedkan qallooc samee intaad noodaan ilaahay baa oge waxa inaga toosi buu aabbo inaga toosi buu jid mari wax halkaa mari buu toosi bahasha buu yidhi aabbo wallaahi buu yidhi aniga iyo adiga disti karkaraysa biya in inalagu tuuro waxaan ka jecelahay buu yidhi wixii ay awowyaasheen qalloociyeen inaynu inagu toosino aabba ku dhaqaaji markaasu oday waa farxay ecala inan buu yidhi horta bagaad taa tiri buu yidhi laakiin mid baan kuu sheegi buu yidhi xumahan aad maanta arkaysid buu yidhi hee waxa ku koray kii yaraa waxaa ku gaboobay ka weyn geedkii u qalloocsamay in badan buu qallooc ku socday maanta toosintiisa markii la toosiya laga yaaba inuu adhaxda inuu adhaxda aabbo buu yidhi raalli miyaanad ku ahayn buu yidhi habbi miyaanad igaga noqonayn aabbo haddaan maalin xumasiibo maalinba mid siibo maalinba mid siibo ilaa kaan ilaahay aan la kulmiyo darkeen waa ku meeshaada joogo wixii inaad ka qaban kartidna ka qabo leesh haddii meeshaa laga wada yaaco oo laga wada tago dadkii doonayay inay ma qaadanaya mise ma qaadanayaan hadhowniyay ka dumaysaa ma keligood bay ka dumaysaa mise way naga wada way naga waduysa waa markaa idhaahdo waxaa weeyaan waa mulkigiiba ayla galeen waa marka imika siyaasadda imika somaliland oo kale tusaalahan halkanaan raba inaan ka hadla markaad tidhaahdaan anuu dowladda hoose tegi maayo oo barlamaanka tegi maayo oo maxkamadda tegi maayo oo wasaarad doonan maayo oo waxba qaban maayo oo joornaalada iclaamka iyo meediyada geli maayo oo guurtida ka mid noqon maayo oo qabaa'ilka iyo reeraha jirarkooda tegi maayo anigu waxaaba shaqo kuma lihi anu aqoon aan ahayo anu intellectual baan waxaa shaqo kuma laha waaya kadibna kuwii ugu liitay ummaddu halkaas ku wada shubaan shabax meel kasta kuu soo fadhiistaan dabeedna adoo maqaaxidii koob shaaho oo fiican oo iska xaragoonayo aad tiraan wana waddankii waa horumari lahayn bal waddadan maa la hagaajiyo bal gaadhigan maa la baalasheeyo bal biyahan maa la qabto bal caafimaadka maa la dhiso dhakhtarkan maa la horumariyo waniya waxan maa la qabto beri baan ingiriiska marayo waniya waxaasa ingiriisku sameeyaan maraykan baan habeen ka casheeyo wan saas isku labalagaadeen wan switzerlan haddaad tagtaan mar aad ummadda waxaad uga sheekaysid adiguna aad diidday inaad dhabarka u dhigatid meeshii wax lagu qaban lahaa dadkan meesha yimidna dibadda aad ka dhaleecaynayso yaa waalan markaa ma kan tegayo taagtiisa la tegoo de meesha u tegay baa waalan mise adigaaga maqaaxida ku xaragoonayeen dii shaar kaa caday inuu kaa uskagoobo diidaya oo in wada jeclaado weligaa maarata qof la wada jeclaado ma aragteen qof la wada jeclaado macnaheedu wax qof jira maaha iga raali ahaa qof la wada naco haddaa aragtaana qof jira maaha qofka jiro mataqaanaa waa qof ina nacab ina nacabtaa ina jeceshahay kaasaa nin ah wakadalika jacalnaa likulli nabiyin he he caduwan nebiyada ilaahay ma ciduu ilaahay ka jeclaabaa dhulka ka soo bixi nebiyada ilaahay ma la nebcaa mise mise waa la wada jeclaa in jeclaada nebiyada way jireen in nebiyada ka soo horjeedana way jirtay wa haadihi sunat اllahi hadihi sunat اllahi wa sunat اllahi fi اlkown waa insaas marka isbedel haddii la rabo dawana waa in laga qayb galo la tagaa meeshii la tagaa ood maxay u dulqaadatid markaa zamankii saxaabada ma joogtid oo taabiciintii ma joogtid dadkooda awliye ilaahay ma aha dadku waa wada <laughs> ya muxuu yihi muxuu yihi inankii muxuu inanta ku yihi doorashooyinkan imika muxuu yihi waa waraabayaale waraabaha waraabaha ku darso waraabayaal baa soo socdee waraabayaasha waraa haddayn markaa ku darsano dad maxay tole saalixiin ah wayna taraartay maanta laakiin xilligeedii bay joogtaa halkaasaan rabaa inaan inaan fahanno laba mid markaa ama dadkan isbeddelkooda ka qayb qaado ogolow in wax lagaa sheego yaa ayuha alwadaadu weliba in wax lagaa sheego ogolow ood bareedhid laakiin oo dulqaadatay isbedel intaad bedeli karti aad timaadid oo qasdiguna uu kaa yahay dar ilaahay dar ilaahay maxaadsan uu kaa yahay ma samayn weyde adeerow dadka hadda muxaadaro ku bedeli maysid maalin baa nin gabayo caan saaxiib nahay ku uri anigo labadeenuba meel cidlaynu cararnaa anna khudba jimcaan halkan ku daali adiguna maalinba maanse yar baad soo soo tirisaa walaadeen ummaddana maanse ku bedeli mayno ummaddana khudba jimco ku bedeli mayno baa ku labadeenuba cidlaynu carar ee maxaynu samaynaa dabe laga qayb gala baan ku basha ku dhaadhac markaas markaad ugu dhaadhacda kaa daba imanaya waqad qaala sulaymaanu salawaat ullaahi calayh rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi nabiy llaahi sulaymaan ma dalbaday mulkigii mise ma dalban rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi nacam waayahay walamaa laqiya mucaawiyatu markii uu cumar bn khaaab cumar bin khaaab baa shaam tegey shaam wadadii waxaa ka hor yimid mucaawiya radia allaahu canhum radia allaahu canhuma radia ka hor yimid dee cumaroo ka yimid madiine oo dhar jactaysan iska xidhan oo waxaa ka hor yimid mucaawiyata bn umm- abi sufyaan alamawiy oo maxay wata fardayaal dharkii haybada xidhan dhar boqortooye xidhan ciidanka la socda wada labisan yihiin markuu cumar sidaa u arkay mucaawiya ayuu wuxuu yidhi akisrawiyatun yaa mucaawiya akisrawiyatun yaa mucaawiya cumar cumar nin naxaya maaha ile radia allaahu canhum ajmaciin wuxuu yidhi war ma reer beni kisra oo boqorkii bershiya ma bershiyaan baad noqotay mucaawiyow akisrawiyatun yaa mucaawiya waa maxay u bahda waxaan faraha badan ku daba socda xaragada intaan la waa maxay muxuu yihi mucaawiya dhindheh radia allaahu wuxuu yihi yaa amiira almuminiin horta mansabkiisii buu siiyey inaa fii thakr tujaaha alcaduw xuduud baan degannahay buu yihi hadow baan saa u eeganaa buu yihi wa binaa ilaa mubaahaatihim biziinati alxarbi wاljihaadi jihaadna inaanu kula tartanno haybad iyo inay naga muuqato madaxnimo ragga inaanu tusno aan u baahannahay bui ragga ee nagama aha boqortooyadii boqortooyadoodii iyo dulmigoodii nagama aha e garhba garh baa la tusaaye raggana jiljile noo arkin gacanna waanu iskaga celinaynaa haybad iyo maqaamna waanu he waanu iska xidhanaynaa fasakata buu yidhi walam yukhaطihu cumar ma he kumuu xukumin inuu gafay kuma xukumin waana maxaytole goorma lama xtaja calayhi bimaqsidi min maqaasidi اlxaqi wاddiin markii sayidina mucaawiya radi allaahu canhu uu kula dooday sayidina cumar maqsad diineed iyo maqsad xaq ah ee aanu odhan de maxay tole kusrawiyatun iyo boqortooyo nagama ahe e raggaanu raggaanu wax tusaynaa waaye intaada akhri doona inta kaa dambaysa وhkذا kاna شأن الصحاaبaةi bilowgii hore fيi rafض الmulki وأxwaalihi wa nisyaani cawaa'idihi xadaran min iltibaasiha bilbaail saxaabadu berigii hore way iska ilaalin jireen buu yihi boqortooyada iyo hantidan iyo muuqaalkan iyo adduunkan way iska ilaalin jireen si aanay ugu soo ugu soo dhuumanin adduun jacel ugu soo ugu soo dhuumanin markii nebiga sal اllahu alayhi wasalam sakaraatulmowtka uu ku adkaaday istakhlafa abaa bakra cala salaa waa kii nabigu soo kici waayey salaadii abubakr buu yiri salaada dadka tuki soo ma haydhantaa abubakr buu khilaafo uga dhigtay ummadda inuu salaada tukiyo id hiya ahamu umuur diin salaadu waa lafdhabarka diinteenna weyaan wartadaahu naasu lilkhilaafa sidaasaana markii dambe dadkii abubakr uga dhigteen khaliifa wa kaanay tilmaam dadban laakiin ahlusunna markay ku doodeen abubakr ha loo dhiibo khilaafada ma waxay yidhaahdeen nebigaa salaada u dhiibe waxaanu ka qaadanaynaa khaliif inuu noqnoqda khaliif haynoo noqdo miyay ku qaateen mise shakhsiyaddii abubakar baa musmuujisay abubakr ahaanoo wasiirkii nebiga inuu ahaa sal allahu alay wasl nebiga inuu in badan ag joogay wahiya xamlu ida wartadaahu naasu lilkhilaafa sidaasay dadkii ugu dhiibteen abubakr maxay khilaafadii ugu dhiibteen wahiya darsigii horu ku noqday xamlu lkaafa calى axkaami الshariica hadi alkhilaafa dood baa iminka ka taagan marka doodo badan baa ka taagan imika dhalinyaro fara badan baa odhanaya weliba qolka afka qaalaad wax ku akriya sideebay maanta khilaafa usoo noqon kartaa maanta hawaawi hawaawi qolooyinkeen qolooyinkiina wadaadada waad iska hawadiinaad la ciyaaraysaa hawaawiyiin baa tiin wuxuu yaha kan waa maxay khilaafadu waa maxay xamlu lkaafa calى axkaami shariica dadka muslimiinta ah in loo qumo qaabkii ay shareecada islaamku uga dhexfuli uga dhex fuli lahayd hada hada khilaaf magacay doonto ha qaadato wejigay doonto ha qaadato sawirkay doonto ha qaadato alla may tuulo yaroy afar kunoo qofi degan yihiin may ka fusho afar kunoo qof tuulo ay degan yihiin hadday ku heshiiyaan wadaadadooda iyo eh, muxudeeba kuurooyahay eh, guurtidooda iyo madaxdooda ku heshiyan war shareecada islaamka aynu fulino hadday ku heshiyaan khilaafatu rasuulilah bay matalyan sal allahu ala sl afar kun oo qof oo tuulo deganba maxay toolayeen ha ahaadaan waaya faqaama bidalika abu maa shaa allah khilaafada abu waa gutay buu yihi mutabican sanana saaxibihi nebi maxamed isaga oo raacaya jidkiisi sal allahu alayhi wasalam ahla ridda waa la dagaalamay xata ijtamaca alcarabu cala islaam ilaa carab o dhan islaamkii marka abubakr xilkiisi waa ka soo baxay buu yidhi abubakr waa go-ay intaan u go-in ayuu sii magacaabay uma cahida ilaa cumar intii aanu dhiman abubakr yuu u yeedhay saxaabadiibu iskugu yeedhay wuxuu yidhi cumar baan xilkii idinkaga tegey uma cahida wuu u tiiriyey cumar faاtabaca aarahu cumarna wuxuu raacay jidkii abubakr ayuu raacay wa qaatala اlumam xilligii ugu furnaanshaha badneed la furto xilligii cumar bay ahayd ummaddii o dhan baa diintii ilaahay soo gashay subxaanahu wa tacaala uma saarat ilaa cumaan kadibna cumaan baa khilaafaddii saddexaad qabtay uma ilaa cali cali baa kii afaraad qabtay walkullu mutabari'uuna dhammaantood min almulk boqornimo berii bay ka yihiin munkabuuna can uruqihi jidkii boqortooyo way ka leexdeen afartuba waxay ku taagnaayeen khilaafadii rasuulka sal اllahu sala اllahu alayhi wasalam waaya waata falam takun ummaة min alumam asgaba caysha min mudar boqortoonimo may raadsan lanna wuxuu ku leeyahay islaamku markuu cusbaa ee uu maka iyo madiine ka soo baxay ee jaziiradii ay soo muslimeen dadkii ugu horreeye soo muslimay kitaabka bilowgiisi waynagii sheegnay tarafku way ka fogaayeen tarafka way ka fogaayeen nool adag bay ku noolaayeen biyaha ku yaraa hayntaa ku yarayd wax walba ciyiri buu ku ahaa markaa dadku waxay ahaayeen dad maxay nool raf ah ku nool sidaasay diintii ku qaadeen ku ambaareen wuxuu ku leeyahay intaa ummad ma arag buu yidhi ka gaajo badnayd xagga nolosha min qabiilati mudar mudar waa qabiilada nebigu waa qurayshtu agaarkeediiba wuxuu ku leeyahy reere waxay ahayd noloshu maxay ku tahay cidhiidhi ku ahayd buuri xijaaz dhulkay deganaayeen waa xijaaz webi ma leh geed ma leh abaar weey bal waxay quudanayaan shaam baa laga keeni jire oo loo keeni jiray marka loo eego rabiica walyaman yaman yaman iyo qabiilka rabiica marka loo eego iyagu waxay ku noolaayeen maxay dhulkoodu biyay lahaayeen nool ayay maxaytoo lahaayeen wa fiicnaayeen waay bal waxay cuni jireen buu yihi noloshoodu waad ku haysaan seerada inay cuni jireen caqaaribka dabqalooca ah. bay cuni jireen kii uu nebigu agtiisa uu nebigu diiday muxuu ahaa mascagali waa kii nebigu taafafa minha nebigu waa dhibsaday markaasay yidhahdeen axaraamu yaa rasuul allahi xaaraan baa may markaasuu khaalid yiri igu da hadda khaalid baa soshay baash iyo cunay waxaase cuni jireen dhaqankoodu markaas bal waxaa iska dhaafeen wayafkharuuna biakli cilhar alcilhar baa kugu qoran cilhar waa dhogorta geela geela dhogorta marka laga guro dhogorta geela isagoo nool dhogorta marka laga saafo dhogortiisaasay biyo ku karsan jireen <laughs> hadda dhogor geel halkaasee noloshu halkaasee noloshu maxay tole la gashay marka maaacinkooda iyo maskankoodu nolol adag ay dadkan ku noolaayeen waaya ilaa ay ku kulantay buu ku leeyahay jamaacadoodii nusratdiin nebi maxamed inay u heeliyaan ayay ku ayaa casabyadoodii ay ku kulantay goorma markuu ilaahay ku karaameeyey nubuwadii nebi maxamed sal allahu ala iyagoo noloshuu saa u adagtahay oo rafka ah oo se ku noolan aad sawiran kartid ayuu nebi maxamed ilaahay u diray ilaahay baa markaa u mideeyey nabi maxamed hiilkiisii bay noqon sal sl wazaxafuu ilaa umami farisa waruum iyagoo sidaasa ayay labadii magaalaba qabsadeen labadii ilbaxnimo adduunka jirayba iyagoo saa u eg bay qabsadeen bu kulee ballanqaadku ilaahay weydiistay ballanqaadku ilaahay ugu sheegay kitaabkana way dabagaleen inay soo xaqiijiyaan latuftaxana kada latuftaxana kada iyo adduunka intiina way dabagaleen wastabaaxuu dunya adduunkii bay qabsadeen haye dadkii ahaa fazakarat baxaaru rafahi lidadayhim maxaa ku soo cusub maxaa ku soo siqay iminka dadkii ahaa maxaa ku soo siqay lacagtii adduunkii barwaaqadii cuntadii ayaa kusoo ayaa ku soo waaye hal qof oo fardafuula oo jihaad gala axad alghazawaat buu ku leeyahay ayaa wuxuu heli jiray waxaa u dhignaa soddon kun oo dahaba soddon kun oo diinaaroo dahaba ayuu hal qof ehe nasiib maxaytoo u heli jiray iyo aanwaxaan la tirin karayninba waay marka halkaa wuxuu raba inuu kaaga sheekeeyo isbedelkii ku dhacay isbedelkii mascuudi buu soo qaatay tusaalooyin buu ku sheegay cumaan cumaan bn cafaan radia allaahu canhu guryuhu lahaa iyo barwaaqaduu lahaa iyo beeruhu lahaa laa cadda walaa xasan uu sheegay amsuuna وmiaة ألف dinaar وألف ألف dirham waa n milyan dirham fidة zubayr بn اcawaam markuu geeriyooday intaasoo kun oo diinaar buu ka tegey طalxa ibn cubaydilaah min acraaq intaasuu ka tegey cabdiraحmaan ibn cawf zayd bna haabit zubayr bn اcawaam sacd bn abi waqaas miqdaad khalf yacla bn munaya intaasoo dhan buu tilmaamay waay hanti ay ka tageen iyo waay lahaayeen yani shalay ahaayeen iyo isbedelka isbedelka dhacay ayuu kuu sheegaya naam dadkaasi isbedelkaa ku dhacay iyo hantida ay heleen buu yihi marnaba kamay zuulin diintoodii marnaba dhaxalkii nabi maxamed kamay tegin sal اllahu alayhi wasalam marnaba kalaa ina alinsaana layadqa umaysan wareegin adduunkii gacantay ku qabsadeena kumay qabsan qalbigoodii kama gelin kumana faaqin kumana kibrin macaasina lamaysan imanin saxaabigii shalay faqiirka ahaa ayuunbaa isaga oo saxaabiya maantana ilaahay mxuuhanti muxuu taluusiiyey saxaabinimadii waxba kamay kama xilkii diineedna weli waba waxba kama kama kama kama bedelin halkaasu muxuu tala ku sheegay falam yasrifuu daalika hantidaa kumay bixin fi اtaghalubi fii baail cid inay ku xadgudbaan kumay bixin walaa kharajuu min maqaasidi diyaana diinta maqsadkeediina kamay tegin wamadaahib اlxaq kamay tegin bimacnaa hantiday heleen isbedel kuma isbedel qaldan kuma keenin walamaa waqacat اlfitnaة bayna caliyi wa mucaawiya markii cali bin abi aalib radia allaahu canhu iyo mucaawiya radia allaahu canhu markay fitnadu dhacday wahiya muqtada alcasabiya casabiyadiina ay soo shaac soo ifbaxday kaana ariiquhum fiiha alxaqa walijtihaad arinka aada u fiirsa imika haddaba aada u fiirso qalbigaagana haggalo warkan soo wada haddii ilaahay waa fitnadii ka dhex dhacday ayo cali bin abi aalib radia allaahu canhu iyo mucaawiya radia allaahu radia allaahu xataa buu ku markay fitnadaasi ay dhacday bayna caliyin wa mucaawiya oo casabiyadu ay bilaabatay inay muuqato kaana ariiquhum fiiha alxaqa walijtihaad jidkay saxaabadaasi ay mareen xaqdoon bay ahaayeen iyo dadaal ijtihaad bay ku walam yakuunuu fii muxaarabatihim ligaradin dunyawiy saxaabadii nebi maxamed adduun iskumay layn xukna iskumay iskumay laynin ee eh, laakiin dadaal iyo ijtihaad ayuu ka ahaa aw liihaari baailin saxaabi baail inuu u hiiliya u dagaalamay kuma jirin aw liistishcaari xiqdin xumo iyo karaahye cid ay u hayaan kuma kalifin kamaa yatawahamuhu mutawahimun siduu u malaynayo qof u malaynaya iskuma layn saxaabadii nab maxamed boqortooyo iskumay hantina iskumay qabiilna iskuma dilin xiqdina iskuma dilin xaqdoon iyo waxaa ka dhaxeeyey sidanaa saxsan iyo sidanaa saxsan ani sidanaa ila mudan iyo aniga sidanaa ila mudan daliilku halkanuu u janjeeraa iyo daliilku halkan ayuu u janjee halkaasuu maxatulkeliya aw yanzica ilayhi mulxidu mid diinta nacaboo diinta la dagaalamaya warka ay sheegaan ha dhegaysan buu ku leeyahay markay ka sheekaynayaan fitankii saxaabada nebi maxamed sal allahu calay wasalam inama ikhtalafa ijtihaaduhum fi lxaq khilaafkii dhexdooda dhacay khilaaf ijtihaad doono xaq doono buu ahaa wakhaalafa kullu waaxidi nadara saaxibihi qof kastoo saxaabada ka mid walaalkii saxaabiga uu khilaafay wuxuu ku khilaafay bijtihaadihi fi اlxaqi faktataluu calayhi halkaasuu dagaalku ka dhacay halkaa dhig arinkaasi waaya muxuu yihi ibnu khalduun wain kaana اlmusiibu caliya annagu waxaanu qabnaa buu ku leeyahay arinka alibaa calibaa saxsanaa calibaa saxsanaa baanu qabnaa buu ku leeyahay almusiib falam yakun mucaawiyaةu qaa'ima fiiha biqasdi biاlbaaطil baail kuma tuurayno mucaawiya hanqabno inuu xaqa ku taagnaa caliya inamaa qasada alxaqa waakhaa hada mucaawiya radia allahu canhu xaqdoon buu ahaa saxaabi jaliil ah laakiin xaqii waa agmaray laakiin waxba kale kusho wاlkul kaanuu fii maqaasidihim calى اlxaq dhammaantood saxaabado dhan isku soo daro maxay ahaayeen xaqdoon bay ahaayeen qofkaas waa qofka maxay sidaa ayaa odhanaya buu yihi man qofkii aana laabtiisa xuma ku jirin ama diin la dagaalami ku jirin ayaase halkaa istaagaya buu yihi oo saxaabada nebi maxamed sal allahu calayh wasalam waxaa soo hadal qaada oo dabagala oo xumahooda doondoona oo toosh inuu ku iftiimiyo doondoona qof ay laabtiisa an ku jiro zayqun janjeer xaqa ilaahay ayuu muxuntani ku jira laakiin qofka caafimaadka qaba ee muminka ah waxa uu leeyahay dhammaantood waa saxaabadii war saxaabadii nebi maxamed sal allahu ala way dadaaleen ijtihaad bay ka ahayd adduunna iskumay layn boqortooyo iskumay layn kibirka ma ahayn qabiil iskumaysa dilin laakiin maxay ka ahayd ijtihaad ayay ka ahayd walikulli mujtahidin nasiib idin dhactay waaya allahuma sal calaa sayidina maxamed wcalaa aalihi wasaxbi waslm waaya wuu u helinaya weli aad buu halkan mucaawiye ugu helinaya radia allaahu canhu ardaa oo maxay tole marnaba marnaba yaan yaan la moodin mucaawiye yaan la durin buu kuleey yaan la durin markii uu mucaawiye radia allaahu canhu geeriyooday inankiisiibuu u magacaabay soo maha waa halka ay ka timid boqortooyadu inankiisiibuu u magacaabay ayo waad ila socotaan mid waa daasheen intaa waan soo wadnay waxaan ka soo baxnay imka mucaawiye cali baan ka soo baxay meel ba soo dhigna mucaawiye cali arigiisi maxaynu kusoo gunaanadnay labadoodu maxay ahaayeen radia allaahu canhu waaya markii dambe arinkii waxaa la wareegay mucaawiya la wareegay radia allaahu canhu ardaa soo ma inankii cali bin abi aalib uu dhalay alxasan baa uga uga tanaasulay caamkaa waxaa loo bixiya caamul jamaaca baa loo bixiy ummaddii way israacday fitnadii way dantay diintii baa loo wada jeestay soo ma sayidna mucaawiya markuu sii socday radia allaahu canhu ardaa ayaa wuxuu magacaabay wiil isagu uu dhalay markaas fitnadii haddana mar labaad haddana mar labaad soo kacday itnadii mar tiibuu rabaa minuu ka hadlo waay horena kitaabka muqadimadiisa waxaynu ku soo sheegnay mulkigu infiraadka ma jecelya mise ma jecla in badan ba ku celcelin mulkigu abeecadiisu ma yahay igu daaya aniga meesha way kaa dhammaatay igu dara in yar bahalkani sida lagu yimaadaana way adag tahay sida looga tagaana way labadu adag tahay dariiqa lagu yimaadaana waa dhib badan yahay dariiqa lagaga kacaana abiicat mulk waa abiicatu marka dowladamka galbeedkan iyo dimuqraadiyada waxaan iyagu samaystay waa kuwan u samaystay muasasaad qasab qabanaya bal ninkaa trump imika haddaan muasas jiriya yaa ka kicin lahaa meesha bal ii sheega ninkii toddobaatan milyan oo qofi doorteen toddobaatan milyan ma casabiyad ka weyn baad haysaa jamaaco ka weyn ma haysaa toddobaatan milyan ninka ininka igu shubeen meesha inuu iska sii fadhiyo waa iska jeclaa odayg laakiin maxaa jiray muasasaad baa jiray ciidan baa jiray mukhaabaraad baa jira waxbaa jiroone ka kac xilliga kaa dhammaatee haddaanu laakiin waxaasi aana jirin way adkaan lahayd meesha inuu inuu waataynu inagu muslimiintu aynu keeni kari weynay halkaas almuasasaat almuasasaat fi اlxukm markaa ninka yimaadaa ama wadanka waa inuu gubaa ama wadanka iga dambayn maysa wax keeni baa yiri baa hore hadday dunto walla dadbaa iga dhulbaa iga dambayn dad iga dambayn maayaan kii yaman baa yidhi haddii la itaabto sida soomaaliya ka dhigaya kii kalea yidhi dab iyo gaas baan qabadsiinaya eeg waa laga cabsiinaya war adeer ma eeb meesha maxaad ku timideen war ma idiin sheegaa mulkigu wuxuu iska leeyahay infiraad buu iska leeyahay <laughs> infiraad buu iska leeyahay waaye halkaa wuxuu rabaa marka inuu sayidna mucaawiya inuu halkan ugu hiiliyo wuxuu ku leeyahay maxaa ku kalifay mucaawiya inuu inankiisii u dhiibo waxa uu leeyahay wamaa kaana daalika ilaa khawfa min alfurqati mucaawiya waa ijtihaaday bu wuxuu ka baqay bu in mar labaad laisku laayo mar labaad la isku laayo ayuu ka baqay markaasa wuxuu reer beni umayaha heshiis lagu yahay casabiyada iyagaa maanta wata qoraysh iyaga ayaa maxay tole u casabiye ah mudarna qoraysh baa u ah qorayshna reer beni umaye ayaa u ah war meeshiina aniga ayaa joogay wiilkaygu meeshaha hayo wuxuu yidhi falam yakun liyaxada ilayhi marnaba mucaawiye suurtagalka ma ahayn inuu inankiisa u dhiibo wa huwa yactaqidu maa kaana calayhi min alfisq faasiqnimo isaga oo ku og xaashaa lilaahi limucaawiyata min dalik arrinkaa laabtaada ka zuuli inaad mucaawiye arrinka inaad kee inaad ku tuhuntid halkaa mari waaya marwaan buu ka hadlayaa ibn alxakam iyo inankiisii buu ka hadlayaa iyo halka inaga soo gashay isku dhiibdhiibku halka ay inaga soo gashay buu ka hadlayaa waaya اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حتى الدولة العباسية حتى الدولة العباسية بكلية هي bilowgeedii hore iyadna waxay wawaliya rijaaluha alamr fakaanuu min alcadaalati bimakaan cabaasiyiintii mulkigii sidii loogu rabay bay ugu dhaqmeen intii ay ka kareen ilaa uu yimid haaruun rashiid haanurashiid wixii ka dambeeyey faminhu musaalixu waaalix mid fiicanna waa laga helay mid xunna isagana waa laga helay ayuu ku leeyahay naam allah mustacaan alayhi tuklaan walaa xawla waxaan soo qorqoray ba haddana leeyahay ana idiin sheesheegin halkan sheeko cajiiba ah, halkan ku taala xilligii cabdulahi bni marwan iyo waxaa kulmay nuba boqorkii nuba nuba waa sudan dhulka sudan imika la yidhaahdo ayaa nuba la ohan jiray boqor sudan ka taliya iyo cabdulaahi bni marwan ayaa kurmay wuxuu yihi ninkii boqorkii sudan muslim maaha markaas wuxuu yihi waxaa loo goglay meel baa loo goglay way isla fadhiisteen way isla sheekaysteen markaasaa wuxuu ku yihi kii boqorkii suudaan baa odhanaya lima tashrabuuna alkhamra wahiya muxaramaة calaykum fii kitaabikum madax muslimiinta ka miduu ku yihi khamriga maxaad u cabtaan kitaabka ilaahayna kitaabkiinana xaaraan bay ku tahay khamriga inaad cabtaan waxaan ku yihi buu yihi annaga maahee addoommaha yaga iyo kuwana raaraacay ayaa ku taga ayaa caba annagu ma cabno wuxuu nagu yii buu yihi fasaadka iyo dulmigu muxuu idinku dhex faafay kitaabkiina waa ku xaaraane waxaan ku yihi buu yihi annaga maahina waa addoommaha yaga iyo inta inta intana intana ag joog waxaan ku yihi buu yihi lima talbisuuna dibaaja wadahaba wlxariiq waxaan xariirtan iyo waxaan aad xidhan iyo sidana dahabkan idinka muuqdaa waa maxay kutubtiinana waxaa ku taala xaaraan inay idinka tahay markaasaa maxamed tale waxaan ku ihi buu yihi annagu ma isticmaa wuxuu ku buu yihi dahaba mina almulku annaga iminka boqortooyadii maba hayne qolooyin cajam ah waa iiraaniinta qolooyin cajam ah ayaa maxamed tole inagu soo biirayo kuwaasaa waxaa xidhxidha faaraqa wuu foorosaday buu yidhi yankusu biyadayhi isagoo gacmihiisa dhulka sidaa ugu xaadxaadhaya markaasaa wuxuu soo jeestay wuxuu igu yihi bu yidhi cabiiduna wa atbaacuna wa acaajibu dakhaluu fii diinina saddexdaasaa kuu ah miyaa buu yidhi xujo addoommaha yaga inta nala joog joogta acaajib soo muslintay waxaasaa kuwaa buu yidhi ayaad sheeganaysaa buu yidhi saad sheegtay maaha buyu adeer adeer saad sheegtay maaha buyudu bal antum qowmun waxaad tihiin buu yidhi duul istaxlaltum maa xarama allaah waxaad xalaalaysateen wuxuu ilaahay idinka xaaraantimeeyey wa ataytum maa canhu nuhiitum wixii laydinka reebana waa daaqdeen wa dalamtum fii maa malaktum boqortooyo dadka dulmisana waad keenteen halkaama ninka hadlaya waa gaal hadda ninkuu la hadlayana waa muslim halkaa markuu marinaya buu yihi fasalabakum اllahu اlciza waalbasakum الdulla bidunuubikum sidaasuu ilaahay boqortooyadii idinkaga qaaday sharaftaad lahaydeena ilaahay idinkaga xayuubiyey hoostayda waa adiga maanta waa markuu ka waa markuu cabdullahi bin waa markuu ka cararayey reer bani cabaas doodan waa goorma reer bani reer bani cabaas baa qabsatay dowladdii reer bani umayabaa wixii noolaaye nin lagu gaaree la laayey muslim muslim laynaya de farxadkii cararay ayuu ina marwaane soodaan ku maray boqor meel fadhiya ayuu u yimid marka ah markaasuu boqorkii dhulka u gogli dhulka u gogli fadhiiso markaasuu anu boqor baan hor dhulka ma fadhiista buu yidhi yaa tahay buu yidhi reerkaas hoo jabay baan ahay buu kuleey markaasuu su-aalahan weydiiyey khamriga anagu maanu cabbi jirin dahabka anagu maanu xihan jirin dulmiga anagu maanu samayn jirin kelmadeenu markaa kala baxay wuxuu yihi bal antum runtama idiin sheegaa buu yihi istaxlaltum maa xarama allah ilaahay wuxuu idinka xaaraantiyey mid xalaalaysatee o wixii laydinka reebayna waad la timaadeen dulmigiina idiin diidana waad ku dhaqanteen reer bani umayow hee maxaa idinku dhacay fasallabakum اllaahu اlciza ilaahay baa cizigii idinka qaaday waalbaskum ilaahay baa idiin xidhay adulla hee bidunuubikum dunuubtaad la timaadeen walilaahi naqmat lam tablu aayataha hadalka dhegaysta ilaahay weli waxa u hadhay buu yihi cadhadiisii maydaa weli idinku dul dhacday cadhadii ilaahay i bahadhay buu yidhi wainii khaa'ifu an yaxila bikum اlcadaabu waantum bibaladi cadhaa ku daba socoto buu yihi allay dulmigaad geysatay intaad ila joogtaan ka baqayaa cadhadu inay kugu dhacdo anigana wax iga soo gaadho fayana'lanii macakum agtaadana igu kaa cadaabo wa inama diyaafatu alaa ina marwaarow saddex habeenbaad aniga marti ii tahay fatasawad iga sahi qaado wixii aad kartid habeenka afaraad irtajil canii warda iga baxo nuubaha ila degin buu ku yidhi waxaad geysatay fara badana waxaad geysatay fara fatacajaba almansuur mansuur waa ninkii reer bani cabaas mansuur alxaajib markii looga sheekeeyey maadeeradii reer bani umaya farxadkee farxadee boqorkii soodaa waxa uu ku yidhi mansuur baa madaxa qabsaday wa adraqa waa foorarsaday ee isbedelka min alkhilaafati ila almulk khilaafadii xukunka iyo shareecadda ilaahay lagu oogayey maxay noqotay dalabu dunya dunuub in lala yimaado in la isku xoog in la isku xoog sheegto kadibna waxaa dhacday maxay cadhadii ilaahay baa dhacday faqad tabayana laka haddaba kuu sheegay kayfa inqalabat اkhilaafaةu ilى اlmulk sideebay khilaafadii ay iskugu bedeshay maxay boqortooyo iyo dhaxaltooyo sideebay iskugu bedeshay wa ana اlmra kaana fii awalihi khilaafa ummadda nebi maxamed bilowgeedii khilaafay ku bilaabatay wawaasic diini ah bay ku bilaabatay aakhiraday ka horumari jireen adduunkooday ku horumari jireen wain afdat ilaa halaakihim haba ku go-aan oo shahaado haba ku wada dalbadaane laakiin diinta ka dhabahayd maalintii cusmaan ibn cafaan radia allaahu canhu gurigiisii la iskugu yimid in la dilo la doonayey yaa u yimid cumaan alxasan wاlxuseyin cabdulaahi bn cumar wabnu jacfar cabdulahi bnu jacfar saxaabadii baa u yimid waxay anagaa ku difaacayna cidi ku gaari mayso faabaa waa diiday cumaan wamanaca min salli siyuufi bayna اlmuslimiin muslimiin inay islayso cuثmaan waa diiday makhaafata alfurqa yaanay muslimiintu islaynin waxifdan lilulfa inuu muslimiinta maleeyo ayuu doonayey kelmadoodiina inuu mideeyo walow addaa dalika ilaa halaakihi isaguba ha u dhinto cumaane laakiin yaanu muslim seef seef u qaadan ayaa cuثmaan bn cafaan radia allaahu canhu ay ka ahayd waqad ra'ayta kayfa saara اlamru ilaa mulk waad aragta isbedelka dhacay sida khilaafo looga tegay boqortooyo loo noqday wa baqiyat macaani اkhilaafa macnihii khilaafadu magac maaha marka khilaafadu macno maahe waa magac maahe waa mabna waa mabna xamlu اlkaafati calىa shariicat اllaahi wey wuxuu yihi tiisuushay buu ku leeyahay wa baqiyat macaani اkhilaafa macnihii khilaafadu ee ahaa diin in loo heeliyo islaamka in loo gulmado xaqa in la faafiyo amru bilmacruuf lala yimaado waxaasoo idil wuxuu yidhi way isbedeshay waxay isku bedeshay ilaa casabiyata wasayf yaa tiro badan yaana xoog leh ayay isku bedeshay ayuu ku leeyay nacam waclam buu ku yidhi ogow ana alkhilaafaةa wujidat biduuna اlmulki awala khilaafo waxay ku bilaabatay bilaa boqortooye ku bilaabatay uma اltabasat macaaniha wakhtaladat kadibna boqortooyadii baa gashay khilaafadii gashay uma infarada اlmulk waxaana ku gabagabowday mulki ayay maxootole ku gabagabowday wallaahu muqadiru leyli wاnahaar isbedbedelkana ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala halkaa wuxuu kaga baxay say khilaafadu ku bilaabatay siday boqortooyadu ay iskugu bedeshay sida ay dowladuhu ay ku dumaan macaasi marka lala yimaado iyo macna alkhilaafa halkaasu kaga hadlay faslun wuxuu gelayaa in yarbaa ii dhimane yar adkaysto wuxuu gelaya haddii ilaahay idmo baycadu waa maxay maa hiy albayca baycadu asalkeed waxay ka timid baaca waa masdarka masdarka arabigae baaca wuu iibiyey marka hebel baa hebel wax ka iibinaya waana aqbalay iyo qubuulkii mautl ayuu ku leeyahy marka baycadu waxa weyaan waa heshiis bulshadii ay la gelayso madaxdoodii ay kula heshiinayso adiga ayaa ah weliya amrigii muslimiinta ahaa waxa la isku xukumayaana waa diinta ilaahay baana maajiro la isku xukumaya baycada harciga waa taas waa laba baycada harciga waa labada qodob wey manhajka la isku xukumaya inuu kitaabullaahi inuu noqdo siduu qofkaasi u noqdo weliyi sharci ah weliy harciga lana maalinta uu noqonayo weliy harci noqonayo axkaam baa ka ratibmaysa in la maqlo in la aeeco jihaad hadduu kuwa amuro inaad maxaytole bixisid ood raacdid ayakugu inaanad ku bixinba xaaraan kugu noqonaysa afartaas laa takhruj calayhi aslan kuma baxaysidee waa markuu maxay yahay weliy sharci ah oo cahdi kugu leh oo beyco aad siisay isla xilligaana wax idinka dhexeeyo kitaabkii ilaahay ah shareecadii idinka dhexaysa laakiin nin baa waa idinku ukumaya shiyuuciyada idinku ukumaya markis iyo liinin baan ka soo qaatay qawaanita waa idinku ukum khilaabna waan idinku qabsaday haye ma weli harciya aya wilaayad uu leeyahay laa yaxkum laa bikitaab illah walaa bisunati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam haddaad tiraahid war haddaan ku baxno waddankuu burburaayo waa la islaynaya xaq baad u leeda gurigaaga fadhi saan waddanku aan u burburin aq baad u leeda waad khilaafyaan dhacayaan la isdilinay laakiin malaha maxay wilaayadii maxay maleh wilaayadii sharciga ahayd ma laha wilaayadda sharciga waa maxay waa iqaamatu kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi intii uu ka karo wastaaaca ilaa dalika sabiilan wey waay marka baycadiina baycadiina wuu ka hadlayaa inay shay bannaan tahayna wuu ka hadlayaa imaamkuna sidaa uu ku imanayo waa ka hadlaya waaya الله المستعان كذلك وxuu ka hadlaya wa hahdo wilaayة الcahd wilaayaة الcahd nebigu sal اllahu alayhi wasalam waxaynu ku heshiino markaan isku sheegnay inaanu nebigu cidna magacaabin soo maha nebigu wuxuu geeriyey isagoon cidna isagoon cidna magacaabin saxaabadii way shireen weliba dood dheer baa ka dhacday saxaabada dhexdooda ansaar iyo muhaajiriin baa loo kala jabi gaadhay almuhim waxay ku soo aroortay ayo abubakr abubakr sidiiq ayay ku soo aroortay abubakr sidiiqna wuu magacaabay ayuu magacaabay cumar markuu magacaabay abubakr cumar waa weliya cahd cahdigiisiikii ka dambey buu magacaabay saxaabadii nebi maxamed ee markaa madiine joogtay miyay ku khilaafeen abubakr mise way ku raaceen way ku raaceen soo maaha raacitaanka maxaa ka dhalanaya wax laydhaa ijmaac saxaabadii waxay ku ijmaaceen doorashadii ayo ayo abubakr ee cumar uu doortay ayay ku ijmaaceen cumar cumar markuu yimidna wuxuu magacaabay toddoba qof kana toddobaa wuxuu ahaa inankiisa cabdullahi bni cumar laakiin wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar yaan la dooran xaq umar in la doorto buu yidhi reer beni khaaab ilaahay yowma alqiyaama ummadda nebi maxamed anuun ha igala xisaabtamo buu yidhi kayaga yar yaanu gelin buu yidhi hawsha alla yaanu gelin buu yidhi kaygu lixdaasuu magacaabay inankiisana uu ku todobay hadday lixdan saddex saddex ay u kala jabaan inuu cumar dhan iminka soo ma egtaan tirada koob iyo konton konton ma e-, egtaan way cumar toddoba qof u sheego li qof u sheegay lix u sheegi waay muxuu u todobay tiro kisiya muxuu cumar uga dhigay wuxuu lixdan lixdan hadday saddex saddex soo uma jabi karaan hadday saddex saddex u kala jabaan ummaddii ma isgelaysaa mise isma gelayso sow looma baahna markaa qof tiradii markaa cumar ma qiimeeyey tiradii mise tiradii ma qiimeynin saban u iimay maay ta soo ma yan waaan rabay nusuusta markaad akriyaysaan inaad kala soo baxdaan maxay ood maanta ku tabiiqisaan koob iyo konton iyo afartan sagaal iyo afartan iyo laba iyo soddon <laughs> macnay samaynaysaa marka miisaanada la isku tirinayo de aada iiraad inankayga wuuu yidhi isaga xukun yaan loo dhiibin inankayga laakiin lix markaad noqotaan haddaad kala jabtaan inankaygu mid way heshiiyeen saddexdii afar baa ka tanaasulay waxaa isku soo hadhay cumaan ibnu cafaan iyo iyo cali abi aalib baa isku soo xumay waa loo keenay labadiiba u keenay cabdiraxmaan bnu cawf ba ahaa ninkii maxay toolayeen fasilitatorka afka casriga hay doorashada nek hay-adda mn commishanka doorashada commishankii doorashadii ahaa markaa cabdiraxmaan bnu cawf cabdiamaan caf ma doonaya bu ma doonaya xukun bu anigu waa ka tanaazuleen yaa isku soo haay cusmaan bn iyo cali bn abi aalib labadii masaajkaa la keenay cumaan su baa la weydiiyey cabdiraman cafaa weydiinaya calina su-aal baa la weydiiyey cabdiraman cafaa weydiinaya cumaanow kitaabka ilahay ma nagu xukumaysa sunada nebi maxamed ma nagu xukumaysa labadii oday ee kaa horeeyey jidkooda ma raacaysa ashaykhayn abubakr iyo cumar cumaan cafaan intaasaa la weydiiyey cumaan muxuu yidhi kitaab allaahi nacam sunata rasuulillaahi nacam siirata shaykhayni nacam buu yidhi cumaan intaba waan raacayaa buu halkaasu cumaan mari cali bin abi aalib oo adna kitaaballaahi ka waran aqbal sunnada nebiga aqbal labadii odayga kaa horreeyeyna ka waran kaanuu rijaalan ajtahidu walaa aalu rag bay ahaay bi way dadaaleen xilligoodii anna nin lamid anha ah, waa dadaalayaa buu yidhi duruufta ii timaada ha anuu cali baa iska raaci lahaa radia allaahu canhu arda hadda imika zaydyahay qorina soomaali daahir bay akhris kuwa dirtaay asu yidho baadheblaagteeda muxaadaro iyaa layga geli meelaha allah almustacaan waxaan ka hadlayaa maxay waan dadaalaya waa ijtihaadka maaha cali bin abi aalib cumar ma diidana oo ma diidana abubakar ma diidana oo maclimiintiisi waa odayaashiisi waxaan ka hadlayaa maxay xagga curinta xagga curinta creativity-ga waan dadaal lahaa bu markaasaa la yidhi sugaadee hadhow waa dadaaliye cusmaankaasaana waanu qaadanayna cusmaankaasaanu u dhiibana bal waxyaabaha cajiibke taarikhda laydinka sheekay waxaa ka mid a ah. waxaa la soo weydiiyey xata alkhawaadira fii buyuutihina guri guri baa loo qara cabdiraxmaan macalim mise cumaan macalim mise cumaan macalim xataa dumarkaa la weydiiyey xataa gabdhaha yaryaareen guurdoonkaahi baa la soo weydiiyey ka akhriya seerada ka akhriya oo raadiya baashay laydinka horreeyaad moodaysaa baashan oo iminka laydin dhegey laydin leeyahay waxbaanu idin akhriyahaynaa abadan ummada in la weydiiyo ummaddu xageeba u socotaa iyo maay iyo maay tiibuu ka hadlaya markaa wilaayatlcahdi saasay markii markaa cusmaan la doortay cali bin abi aalib isaga dee wuxuu ahaa sugihii sugayey cusmaan bin cafaan gadaashi marka oo hore labadoodiiba waxa ahayd laba qofoo soo baxay kow iyo laba marka cusmaan baa saddexeeyey mubaasharatan cali doorashadiisii hore ayay ayay mxoolay ayay ayay mxootolay u dhacday taana halkaa halkaa ayuu marinaya waayahay taana waa wuu kaga sheekeeyey allahu mustacaan calayhi tuklan walaa xawla walaa quwata ila bi halkaa halkaa darsiga dib u dhigana anoo fresh annahan idin dhiga yan idin khaarijine صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خير